allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii alfiyat siira waa casharkii afariyo tobnaad waxaynu ka qaadaynaa beydka shan boqol iyo shan iyo labaatan waxaynu ku jirnaa baabkii khasaa'ista kada lahu an yaxmiya almawaata linafsihi wa ya'huda alaqwaata wغayraha min الطacaami mahma اxtaaja wاlbadla faأwjib xatma min maliki wain yakun muxtaaja lakinahu lificli hada ma ja kada waxaa la mid ah lahu nebigu inuu leeyahay oo u bannaan tahay an yaxmiya inuu seero ka dhigo almawaata dhul cidla ah oo aan cidi lahayn inuu seero ka dhigo linafsihi naftiisa u seeraysto waya'khudo waxaa kaloo u bannaan inuu qaado al aqwaata cunooyinka inuu ka qaato iyo wakhayrahaa waxaan cunnaba ahayn oo mariya wixii la mid ah oo min aطacaami cunto iyo wixii la mid ah mahma axtaaja markastuu u baahan yahay walbadla bixintana min maalikin kii lahaa inuu bixiyo fa awjib waajibi xatman go'aan ahaan inuu bixiyo wa in yakun hadduu yahay muxtaaja mid baahan kan xataa bixinaya haba baahnaadee laakinahu laakiin nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh lificli haada shaygaa samayntii maa jaa ma imaninoo muu samaynin khasaa'istiibuu wadaa laba khaasiyo ayuu halkan ku sheegayaa khaasiyada koowaad waxa weeye nebigeenna waxaa u sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu seero shakhsiya sameeyo seero uu xoolaha ka ilaaliyo oo dhul mawaata mawaadku waxa weeye dhulkaan cidi lahayn ee wax calaamad bini ku oolin inuu seereeyu yidhaa waa seere weliba anuu seere ii yahay amaa isaga aan ciddii aan ahaynee madaxda ahna iyagu way u bannaantahy laakiin maxay u seeraynayaan limaslaxati almuslimiin xoolaha muslimiintaay u seerayn karaan xoolaha sakada iyo xoolaha khaniimada iyo kuwaasay u seeraynayaan mooyaane naftooda seera ma samayn karaan laakiin nebigeenna waxaa u bannaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu naftiisa meel seeraa u sameeyo oo waxay u deliishanayeen xadiiska saxiixa ee odhanaya laa xima ila lilaahi wa rasuulih seere waxaa yeelan karaa ilaahay iyo rasuulkiisa uun kaas waa qodob qodobka labaad ee khaaska u ahay waxa weeye nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa loo ogol yahay quudka iyo cunada iyo xataa maryaha iyo wixii la mid ah inuu qofkii lahaa odhan kara keen ou kala wareegi karo qofka lehna waajib baa ku kuwa ah inuu siiyo oo gacanta ka saaro xataa hadduu baahan yahay xataa hadduu baahan yahay waayo waxay u deliishanayaan culimmadu annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim naftaada isagaa kaa xiga quudkan maxaad u haysatay naftaadu inay ku noolaato ciddii naftaba kaaga dhowayd oo nebigii ilaahaya ayaa yidhi waa loo baahan yahe waa ina dhiibtaa carruurtii baa yar jalcabaadaysa iyo dad baa xanuunsanaya iyo ubad baa jira iyo waxaas waa rakhiis waayo wax ka weyn baa yimi waxaa loo deliishanaya xadiiskii saxiixaynka ku yaalay ee uu cumar alkhadaab ku yidhi yaa rasuul allah la anta axabu ilaya min kulli shayin ila min nafsi rasuulkii ilaahay wax walba waan kaa jecelay marka naftayda lagaa reebo nebigu wuxuu idhi laa yaa cumar ma ya cumarow suurtagalba maaha cumar dib buu isugu laabanaya wuxuu ogaanayaa naftan uu la hadhay miyaanay ahayn nafta alammaaratu bisuu nafta shayddaanka lugta ku marata miyaanay ahayn naftan meel daran kaa tuuraysa markaasuu odhanaya wax alla waxaad khayr hayso ilaahay rasuul buu kugu soo dhiibay markaasuu odhanaya la anta axabu ilaya min kulli shayin xataa min nafsi maca naftan kaa jecelay suu odhaya alaana yaa cumar alaana yaa cumar iminkaad gaadhay halkii la rabay haddiiba nebigu idhaa waa la baahan yaha hala keeno raashinka waa la wada keenaya hala keeno maryaha waa la keenaya laakiin culimmadu waxay leeyihiin maba dhicinba nebigu ma odhanine tiisuu bixinay oo isagu intuu isu dhaafiya abuu gaajoonaye marna may dhicin inuu yidhaahdo keena laakiin haddayba dhici lahayd waa u bannaanayd laakiin ma dhicin kadaa lahu nebiga waxa u bannaan an yaxmiya inuu seereeyo almawaata dhul cidla'a linafsihi naftiisa u seereeyo wayaahuda inuu qaato alaqwaata jamcu quut aqwaata waa alfu ilaaqeh iyo wahayraha min atacaami wixii cunno ah mahma xtaaja mar kastoo loo baahan yahi waalbadla in la bixiyana min maalikin kii lahaa uu bixiyo fa awjib waajibi xatman ku waajibi wain yakun muxtaajan kan lihina waa inuu bixiyaa xataa hadduu baahan yahi oo isagii ay baahi u hayso laakinahu arrinkani lificli haada warkaa ficilkiisa nebigu maa jaa'a xaggiisa kama imanoo muu samaynin waalkhulfu khilaafu wuxuu ka jiraa fi naqdi weysadiisu inay ku jabayso bilamsi almar'ati gabadh taabatay inay weysadiisu ku jabayso waa laysku khilaafsanyey waalmuksi fi lmasjidi mac jinaaba waalmuksi inuu joogi karo filmasjidi masaajidka ku nagaan karo mac janaabatin isagoo janaabo qaba inuu masaajidka ku nagaan karana labadan masalo waa laysku diidan yahay meella laysuguma raacin masalada koobaad ee culimmadu isku hayaan waxa weeye nebiga makhaas bay u ahayd isagoo qof dumara taabtay oo jidhkiisu gaadhay amaba jidhkeedu gaadhay inuu iska tukado oo aan u weysaysanin waayo arrinka waxa keenay xadiis saxiixa ayaa caaisha waxay leedahay nebiga intuu dumarkiisa qaar ka mida dhunkaday ayuu iska dhaqaaqo masaajka galo dadkiina tukiyey curwata ibnu zubayr oo cayshay habaryaru ahayd ayaa idhi maa uraahu ilaa anti anuu gabadhaad ka sheekaynayso adun baan kuu haystaa markaasay dhoolla caddays marka iyada weeye ayuu nebigu dhunkaday deetana salaadu galay culimadu laba bay mareen qolada aaminsan inaan dumarku weysada jabini dariiqoodiiba iska wataan waxay leeyihin ama dhunka ama taabo oo kol haddaanay galma dhicin weyse jabi mayso iyagu khaasiyad ka dhigi maayaan laakiin madhab shaaficiya oo aaminsan haddaad gabadha ogaanba u taabato dhunkasho iska daaye inay jabayso ayaa waxay ka dhigeen inay nabiga u khaas tahayoo isagu intuu dhunkadu iska tukan kara intuu taabtuu tukan karaa inaga laakiin maya qoladanaa ku daraysa laakiin waa masale khilaafiya qadiyadda khilaafigii waxa weeye kale nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhim oo u bannaan tahay isagoo janaabaysan inuu masaajka fadhiyu ku nagaado inagoo og inuu qur-aanku diiday qur-aanku wuxuu diiday in qof janaabaysan masaajidka ku hakado ilaa caabirii sabiil inuu ka tallaabaya ha joogto kadinkaa intuu ka soo gala kaawu ka bixi karaa laakiin ma ku nagaan karo istaag iyo fadhiisi iyo sheeke iyo howlahaas jiro qadiyaddana waxaa keenay xadiis tirmidi warinaayo ayaa wuxuu leeya yaa caliy laa yaxilu liaxadin an yajnuba fi hada almasjidi hayrii wahayruka caliyow aniga iyo adiga mooyaane qof kale masaajidkan isagoo jinaabaysan ma fadhii karo xadiisku hadduu asixi lahaa aayadda wuu khasisilaa laakiin ma asixin waa xadiis daciif ah sidaa awgeed khaasiyad maaha waayo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu aley dee keligii hadduu ahaan laha waxaynu odhan lahay khaasiyad bay noqon layd calina wuu raaciyey cali khasaais ma laha cali khasaais ma leh nebiga idan labadan masaleba khaasiyaadka ma raacayaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh u gaar ma aha axkaamtan dadkuu la wadaagaa wajaa'isu waxa bannaan nikaaxuhu inuu guursado litiscati sagaal dumara inuu guursado iyo wa fawqahaa wax ka sareeyaba wa caqduhu wajaa'isu waxa bannaan caqduhu inuu ku mehersado bilhibati hibo hibe ku mehersado oo gabadhu markay tiraa waan su kaa hibeeyey ay saa ugu mehersan tahay fain falaa bilcaqdi xutma mahrihi wala dukhuuli bikhilaafi hayrihi fain falaa hadalkana wuxuu u baahan yahay in wax la soo qadaro haddii kale si kale kuba hagaagi maayo fa in qulnaa haddaynu ku qowlo biinciqaadi nikaaxi bilhiba nikaaxa nebigu inuu hibada ku guntamayo falaa xutima waajib ma aha mahruhu maharkiisu bilcaqdi meherka inuu mehersanto wala dukhuuli bikhilaafi ghayrihi sidaa in lagu macneeya ayuumbaa qurux badan saddex arrimood baa halkan ku sheegayaa arrinta koowaad waxa weeye nebiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waxay shareecadu u oggolaatay inay dumarkiisu ka bataan afar koob iyo tobanna waa gaadheen sagaalna waa ka dhintay marka inuu dumarka guursado ilaa markii dambe laga joojiyo loo yidhi laa yaxilu laka annisaa'u min bacdu walaa an tabaddala bihinna min aswaajin walow acjabaka xusnuhunna markaa dambe mooyaane intii hore waa u bannaanayd marka waa khaasiyad nebigu leeyahayoo xikmadna waa laga lahaa nebigeennoo keliya maahee ambiyadoo dhanna saasay ahaayeen ambiyada guurkoodu ma xadiisnayn waxay axaadiistu inoo sheegtay nebiyullaahi sulaymaan oo habeen ku dhaartay la atuufanna alleylata calaa mi'ati imra'a caawa waxaan isu marayaa boqol dumara markaasay mid walbaaba nin uuraysanaysaa markaasay raggaasi wada kacaamayaan markaasay jihaadayaanoo fardaha ku boodayaan insha allahu dhe baa layidhi wuu ilaabay insha allahu qorshihiisunba sa ahaa qorshaha ilaahayna wuxu waxba ka suurtogelin mid baa ayaa uur qaaday midiina ilmo kala badhan oo kala dhantaalan bay dhashay marka ambiyadu inay dumarkoodu bataan waa khaasiyad laakiin khaasiyadda lalama wadaago waxaan beri arkay aan dhowayn nin yidhi aniguna dumarkaygu xadka waa ka baxsan waxaan gaadhay heer yaqiintaan gaadhayo intaa doonaan guursanaya khaasiyaadka nabiga lama koobiyeeyo nebigu koobi ma aqbalayo waa khaasiya ba layidhi keligii bay igu gaar tahay marka uu nin iska de zine u badrheerhayo wey waa nin zine u badrheerhayo si kale dadka ugu macnaynaya galbeedkaa fog baan ku arkay isla ninkaas waa ninkii yidhi taan furo iyo taan ka noqdo iyo taan ka dhinto midna lama guursan karo nebi yar buu nebi yar oo afrikaana oo aakhiru zamaan jooga ayuu soo qaatay walciyaadu billaah dadkuna waa iska jahalo waabay dhegaysanayaan haa sheekha loogama dambeeyo waayo marka waa mushkilad weeye qofka haddii uu isaguna diin la'aan ay hayso dadkana cilmi la'aanay hayso wa caqduhu bilhiba qadiyad kaloo nebigu la gaaryaa jira oo maxay ah qofka dumari way isu hibayn kartaa adiga laakiin iyo toona isma hibayn karto waa in weligeedu bixiyo weligeedu waa inuu bixiyo haddii weli la waayana xaakimka iyo qaadiga muslimiintaa bixinaya laakiin nebiga waxa u bannaa gabadh inay tidhaahda yaa rasuula allaahi waan isu kaa hibeeyey wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiy in araada annabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni lmu'miniin marka qofka dumarii iyadaa isu hibaynaysa sidaa waxaa ku tegaya madaahibta shaaficiyada iyo xanaabilada labada qole kale iyagoo hadal bay geliyaan haddaynu qowlkaa qaadanno oo aynu nidhaahno gabadhu iyadaa istibaynaysa oo saasay ku mehersamaysaa waxaa intaa raaca haddii nebigu markaa meherkaa ay mehersantay iyo aqalgalkaa uu la aqalgalay wax mehera ku yeelan mayso isagoo siiya mooyaane laakiin ninka maanta gabadh mehersada amaba gabadh la aqalgala haddii uu mehersado meheru mili bay ku leeday hadduu la aqalgalana meheru mili bay ku leeday laakiin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wax mehera oo ay ku leeday ma jirtee isagaa iska siinaya tafaddulan fadli buu siinayey wa jaa'isun waxa bannaan nikaaxuu inuu guursado litiscatin wa fawqaha iyo wax ka sarreeya qolooyinkan mustashriqiinta la laydhaaye diinta necab ee gaalada ah ayaa halkan dood badan geliyay waxay idhaahdeen nebigu waa iska cusubsanayayo maalinbatuu doonuu iska guursanayo culammada islaamku meel daran bay kala dhaceen waxay yidhahdeen nabigu in alla intuu ka gaadhayay taqriiban saddex iyo konton gabadh keliya wada joogeen xaas keliya waaba intii ninku dhallinyarada markuu dhallinyaro noqdo ilaa iyo dhowr iyo konton jir ama konton jir waa intay shaawadiisu joogtaba hadduu badsanayo xilligeebu basan la xilligu dhallinyarada aha markuu iyo konton wixii ka dambeeyey ayuu dumarka badankooda guursaday marka mid aanu sabab la u guursanin sabab diiniya iyo sabab shakhsiya iyo sabab dacawiyna haba yaraatee ma jirto midda kale ninka cusubsanaya dee shabaduu doontaa soo ma doonanaya laakiin mid keliya shabad ka ahayd inta kale dumarro laga dhintay iyo dumarro lasoo furay ahayd marka waa kalaam rakhiisa oo aan meel la jirin wa caqduhu meherku inuu xidhmayo caqduhu ay caqdu nabiyi nebiga meherkiisu iyo lacagdu wuxuu ku xidhmayaa bilhibati hiba loo hibeeyo ama ninkii ha u hibeeyo ama gabadhuba ha isu hibaysee fa in qulnaa haddaynu idhahno dheh haddaba fa in qulnaa haddaanu ku qowlno biinciqaadi nikaaxi bilhiba nikaaxa nebigu inuu hibo ku guntamayo falaa xutima dheh xatmun baa idiin qoran idinka soo qorna falaa xutima waajib noqon mayso mahruhu meherkiisu bilcaqdi caqdi inuu ku yimaado wala dukhuuliyo aqalgal toona hadduu meheriyey haddii aqalgal yimaado toona meher kuma laha bikhilaafi hayrihi laakiin dadka kale meher baa laga doonayaa oo dumarrada kale maxay noqonayaanuun musamaad iyo khaliya musamaad waa mid loo magacaabay khaliyana waa mid laga ilaabo la magacaabi waayo meherki haddii laga ilaabo la magacaabi waayo meheru milun bay yeelanaysaa dumarka xigaalkeedaa ah, ee dhiggeeda ah ayuunbaa lagu qiyaasayaa kadaa waxaa khaasiyaadka u mida bilaa weliyin yancaqidu nikaaxuhu nikaaxiisu waa guntamaya bilaa weliyin weli la'aan aw shuhuudin markhaatiyaal la'aan aw fii xaali ixraamin iyo xaaladu ixraam ku jiro bikhulfin khilaaf bay qad xakaw ka xikaayoodeen waman yarum hadduu u qasto nikaaxa guurka haa gabadha lazima waxa ku waajibay haa gabadha ijaabatu inaaqbasho waxarumad waxaa xaaraan noqonaysa khidbatuhaa in la doono waman lahaa zawjun tii nin lehna fa xaqan wajaba fa wajaba waxaa waajibay talaaquhaa inuu furo xaqan dhab ahaan kamaa jaraa lizaynaba waa sidii zaynab ku timiye sheekhu wuxuu kaga warramayaa masalooyin muhiima oo ah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa u bannaanaa qofka dumara in u mehersado bilaa weliyin wa bilaa shuhuud wa bilaahumaa jamiican markhaati la'aan weli la'aan iyo labadoon jirinba markhaatiyo weliyntjrintona laakiin wixii kale dad ah dadka inta ka soo hadhay laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin waxaa kaloo u bannaan gabadhaanu isagu weli ahaynoo laga xigo inuu weli noqdo waayo isagaa muslimiinta o dhan u taliya cabaas ibnu cabdilmutalib oo jooga ayuu nebigu inantii xamse guuriyey xamsa ibn cabdilmualib xamse walaalkii baa jooga walaalkii baa ka xiga isagaa adeer baa loo yeey haddana isagaa meheriye waayo isagaa muslimiin oo dhan maamulaya umu salama inankeed yar buu yidhi meheri inankeedu wuxuu ahaa sagaal jir toban jir qum fasawij ummaki buuhi waana ognahay inaanu weli noqonin wiilkaa yari laakiin nabiga ka dhigay kol hadduu ka dhigayna otomaatikale buu noqonaya weli weli la'aanna uu ku guursan karaa markhaati ahaan buu ku guursan karaa fii xaali ixraamin laakiin isagoo xarman miyuu guursan karaa khaasiyaadka miyay ka mid tahay isagoo cumradii xarman ama xajkii xarman masale khilaafiya weeye sheekhuna waa sheego bikhulfin qad xakow khilaafaa ka jira waxa sax ah khaas u ahayn inuu isagoo xarman guursado manay dhicin manuu guursanin ummaddu kala siman yahayo laa yankixu lmuxrimu walaa yunkax walaa yakhdub qofka muxrimkii ma guursado gabadha muxrimadaana lama guursado mana doono oo doonista hore ma sameeyo haddiiba la yidhi maymuuna bintalxaaris buu guursadaynaa wuxuu ahaa warkii ibnu cabbaas ibnu cabbaasna wiil yar buu ahaa iyadaaba tidhi nebigu markuu guursanayey xalaal buu ahaa uu dhammaystay xarmashadiisii wuxuu ku sii daray sheekhu gabadh alla gabadhii nebigu damca guursado hataa inuu la hadlo maaxata hadday go'aanba ka gaadho inuu guursado waajib bay ku noqonaysaa inay aqbasho waayo annabiyu awlaa bilmuuminiina min anfusihim in nin kale uu soo doonaana waa xaaraan laakiin haddii imika nin gabadh doono oo aanay weli jawaab bixinin adna waad soo dhigan karta waxaan kartaa anna way kan hadhowta ha kala doordooratay iyadu hadday laakiin jawaabba bixiso xaaraan bay noqonaysaa nebiga iyadoon xataa jawaab bixinin hadduu soo hadal qaadaba dhammaan muslimiinta waa ka xaaraan inay xaggeeda eegaan wuxuu sheekhu ku sii daray masale kale oo ah gabadh nin leh haddii nebigu doono waanu doonaynbe inuu u furo waa waajib laakiin masalada aad baa sheekha loogu qabsadayo wuxuuhi waa qisadii zaynab zaynab ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qalbigiisa ogaa oo waxa loo guuriyey inuu ku baabi'iyo masale jirtay oo ah tabanni tabannigu wuxuu ahaa nin aanad dhalin baad odhanaysaa wiilkay buu yihi zaynab nebigu wuxuu u guursaday xigmadda laakiin iyadoo la qabo marna awgii looma furin xaqiiq wey ee iyaga isqaban waayey saynab baa kululaatay oo waxay ka yargubatay nin addoon ahaan jiray ayaad guursan doontaa dabeetana waxoogay way isqaban waaye markii dambe nebigu wuxuu ku idhahdaa zaydow haysa reerkaaga isna uu ka soo istaaul ya rasuul allahi maxaan ku haystaa gabadhi waxay noqotay dhamac bay noqotay marka qadiyadana gabadh nin leh ayaa loo furaya waa masalo uu sheekhu ku simbirrixday oo ay aad iyo aad culimmadu ugu naqdiyeen wuxuu sheekhu yidhi raximahullah kada bilaa waliyin kadaa yancaqidu wuxuu guntabaya guurku bilaa waliyin isagoon weli jirin nebiga u gaar tahay qoladan masaafaynaysaa iyagu mooye nebinebi bay ismoodayaan aw shuhuudin iyo shuhuud la'aan markhaatiyaal la'aan aw fi xaali ixraamin ama isagoo ba taana wa inagan idhi ma dhicin isagoo xarman bikhulfin khilaafi qad xakow man yarum cidduu doono nikaaxaha inuu guursado lazimaha waxa laasim ku ah ijaabatu naaqbasho wa xarumad waxa xaraana khidbatuhaa in la doono waman laha zawjun gabadhan nin leh fa wajaba waxa waajibay talaaquhaa inuu u furo xaqan dhab ahaan kamaa jaraa lizaynaba waa sidii ku dhacday zaynab binti jaxshiye qaybtii afraad makhtasa bihi min alwaajibaati calayh waajibaad ma ahe waa fadaa'il arrimihii fadaa'isha ahaa weeye wa fii wujuubi qasmihi bayna alimaa wa bayna zawjaatin lahu khulfu namaa wa fii wujuubi inay waajib tahay qasmihii inuu qaybiyo bayna alimaa'i dumarka addoommaha ah inuu habeendhaxa u qaybiyaa iyo wa bayna zawjaatin lah xaasaskiisa inuu u qaybiyaa khulfun khilaafbaa nama daahiray khilaaf culimo ayaa muuqdayoo waa laysku qabta culimmadu waxay isku qabteen nebiga waajib bay ku ahayd dumaradiisa inuu u qaybiyo habeendhaxa mise takarrumiyo fadiila ayuu u samaynayey addoommihii uu qabayna addoommaha laftooda uu tasarriga ku qabayna miyay waajib ahayd ibnulcarabi sheekha laydhaa iyo culimmo oo kale waxay aaminsan yihiin takarrum bay nebiga ka ahayd takarrum bay ka ahaydoo waa tafadul iyo karaamo iyo gobonnimay ka ahayde waajib kuma ahayn saasaa xoog badan qur-aankuna saasuu xoojiyey turjii man tashaau minhunna wa tu'wii ilayka minman tashaa wa tu'wii ilayka man tashaa markaa dumarkiisa wuu qaybin jiray nebigu calayh salaatu wasalaam habeendhaxa addoommahana saasi leeg laakiin midna waajib kumay ahayn sida saxdaa weeye wa fii wujuubi qasmihi inay waajib ku tahay qaybintu bayna alima hamsihii waxaa loo jaray daruuratu nadmiye wa bayna zawjaati illah iyo xaasaskiisii khulfun khilaafa namaa daahiray sawjaatuhu sawjaadkiisu iyo xaasaskiisu kullun mid kastoo la arkaa muxaramaatun waa xaaraan nikaaxuhunna guurkoodu hunna iyaguna maxay sababtu u noqotay lidil iimaani ay ladaa ahli liimaani ummuhaatun dadka ahlu iimaankaa hooyooyinba u yihiin nikaaxuhunna maca cuquuqihinna ay muxaramu waxa xaaraana maca cuquuqihinna in lacaaq lagu noqdo oo lagu kakanaado maca alwujuubi waajib waxa ah lixtiraamihinna in la ixtiraamo halkan wuxuu kaga hadlayaa dumarka nebiga arrimaha u gaarka ah ee suuratu laxsaab ilaahay ku sheegay annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum aayadda ilaahay subxana wa tacaala lahaayee kale axsaab walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada nebiga calayhi salaatu wasalaam dumaradiisu gaar ahaan guud ahaanba isu wadagee kuwuu ka dhintay iyo kuwii meherka uu ku xidhay iyo kuwuu furay iyo kuwii horeba u dhintay intaba isu geeyo kol haddii nebiguba meheriyo sawja sawjo u noqoto waa um min ummahaati almu'miniin waa hooyo ka mid ah hooyooyinka muslimiinta maxay hooyo ku tahay haddabo waxay hooyo ku tahay xurmatu nikaaxihinna lama guursan karo kow wa xurmatu cuquuqihinna laguma caaq noqon karo waalid caasi laguma noqon karo iyo mid ku kakan iyo ixtiraamkoodu inuu waajib yahayoo la qadariyo waajibkuma aha inaad cawradeeda eegi karto la khalwoon karto inanteedu xaaraan kaa tahay saddexdaa hooye kuma aha ma la khalwoon kartid ma eegi kartid kadaalika inanteeduna xaaraankaa ma ahoo waa la yska guursaday hablo badan oy dhaleen umusalame iyo zaynab iyo ayaa la guursaday waxaa isku mid ah tii nebigu la aqal galay iyo ta meherka keliya uu ku xidhay iyo tuu furay iyo tii horeba u geeriyootay sida khadiije iyo zaynab umulmasaakiin intu waa isku mid marka waa hooyooyin culimadu waxay isweydiiyaanuun walaalahood ma lo odhanayaa akhwaalu wa khaalaati almu'miniin masalan caaisha ninka la walaalka ah khaalulmuminiin ma lo odhanayaa abtigii muminiinta inanta la dhalatay asmana khaalatulmu'miniin mise iyagay ku gaar culimo intaba ballaadhisaa way jiraan oo haddii abtiyaal la sameeye maxaa soo baxaya awowyaal jaddulmu'miniin iyo jaddatulmu'miniin ay soo baxaysa oo hawshu way ballaadhanaysaa marka waxaa fiican in iyagu lagu koobo iyaguna maxay hooyo ku noqdeen meherkaa nebigu meheriyey wax kala maha sawjaatuhu xaasaska nebigu kullun mid kasto la arkaa muxaramaatun waa xaaraan hunna iyagu lidil iimaani ay lidii ahli liimaani dadka iimaanka u saaxiibka ah ummahaatu hooyooyin ba u yihiin nikaaxuhunnaba xaaraana ku cadfi muxaramaad bay ku cadfantahy muxaramaatu waxa xaaraana nikaaxuhunna maca cuquuqihinna iyo waxa haloo xaaraana incaaq lagu noqdo maca alwujuubi lixtiraamihinna waxaa waajiba ah in la ixtiraamo laa nadarun eegma la eegaa ma bannaana hooyo kuguma aha laa takuunu ummatan binadar laa takuunu umman binnadar wa khalwatun in lala gaar noqdo bihinna iyaga in lala gaar noqdo walaa bitaxriimi banaatihinna hablahoodu inay xaaraan noqdaanna hooyo kuguma aha saddex hooyo kuguma aha in la eego kow oo sida dumarka caadigaa ah weeye cawradoodu oo wejiga iyo kafeynkuunbaa u bannaan inta kale waa ka xaaraan khalwaduna waa xaaraan laa yaxilu lirajulin yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri an yakhluwa bimra'atin ila wamacaha duu maxram walaa bitaxriimi banaatihinna marka bihinna iyo banaatihinna ha'da ku jirta waxaa la ydhaha لا nadarun wakhalwatun bihinna walaa bitaxriimi banaatihinna man dakhalat calayhi ciddii u gashay ee uu la aqalgalay aw qad fuuriqad ama la faaruqayoo la fasaxay oo la furay aw maata canhaa ama uu ka dhintay aw takuunu sabaqad ama iyadu horraysayoo horay u dhimatay afartii nooca dumarkii nebigu waa kuwan qaar nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu la aqalgalay qaarna wuu faaruqay isagoon la aqalgelinba meher keliyuunbaa ku dhacay wuu sii daayey qaarna wuu ka dhinto waa sagaal labana iyagaa geeriyooday oo waa khadiija iyo zaynab afarta noocba axkaamta way wadaagaan man dakhalat alayhi ciddii u soo gashay oo la aqalgalay aw qad fuuriqat ama la faaruqoo la fasaxay aw maata canha ama ka dhintay aw takunu sabaqad aw takunu hiya iyada ayaa sabaqad horraysaba wahunna dumarkani أفضل nisaa'i alumma ummadda dumaradeeda kuwa ugu fadliga badan weeye ducifna waa loo laalaabay fil ajri ajarka iyo wa filcuquuba ciqaabta waa loo laalaabaya afdaluhunna mutlaqan dhammaantood waxaa ugu fadli badan isku wada raacid mutlaqan israacin khadiijatu wa bacdaha caa'ishatu sidiiqatu halkan wuxuu kaga hadlayaa dumarka nebiga ilaahay subxaana wa tacaala u calfay inay yihiin khiira min nisaai lmuminiin dumarkii muminiinta xulkoodii inay yihiin ilahayna waa sheegay ilahay baa tilmaamaya subxaana wa tacaala alkhabiiaatu lilkhabiiiina wاlkhabiiuuna lilkhabiiaat wاطayibaatu lilطayibiina wاطayibuuna lilطayibaat cidda wanaagsan oo nebiga ah cid wanaagsan buu alla u dooray cidda xunna cid la xun buu ilaahay u dooraa waa shimbirbe shimbirkiisu la tallaabsanaya ama la duulaya idan haddii nebigu yahay addoonkii ilaahay doortay addoommo iyo dumarro ilaahay doortay ayuu ilaahay u doorayaa wa hunna iyagu afdalu nisaa'i lumma kol hadday fadligaa weyn leeyiinna maxaa ka dhalanaya fadligaa an yudacafa lahu lajra an yudacafa lahunna alujuur waalawsaar waxaa kaloo loo laalaabayaa hadday dembi la yimaadaan oo waxaa la yidhaahdaa ajarku wuxuu la socdaa meeqaankaaga kadaalika dembigu meeqaankaagu la socdaa nebiyada waxaan laga ogolaanayn ayaa awliyada laga ogolaanaya awliyada waxaan laga ogolaanayn ayaa addoommaha caadigaa ah laga ogolaanaya caamada waxaan laga ogolaan karo ayaan culimmada laga ogolayn meeqaankii waxa isku xidhan waxa laga aqbali karo sidaa ogeed iminka nin daaciya nin daaciyoo caalimi hadduu ummad ka dudo waxba idiin sheegi mayn waxba idin dhigi mayn naga tago iska tago yaxaasna liqi maayo nibirina liqi maaye iska noolaanaya laakiin nebi ilaahay baa dudayoo waa lagu ciqaabay wax nebiga aan laga aqbali karin ayaa laga aqbalayaa cid ka hoosaysa kadalika ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu idhi yaa nisaaa annabiyi man yaati minkuna bifaaxishatin mubayinatin yudaacaf laha alcadaabu dicfayn marka dumarka nebigow tii la timaado xumaan faaxisho afka ah af xumo iyo ficil xumo kay doonta ha noqotee cadaabka loo laalaabaya waayo dee ajirkiina loo laalaabaya waxaa la nooca meesha fadliga badan sida maka iyo xaramka ee ajarka lagu laalaabo hadda qonoobin hamoodin ajarkoo keliya la laalaabayo dembigana waa la laalaabaa iska ilaali waayo ajarka lagu sameeyey kol hadduu aad u laalaabayay dunuubtuna caadi maaha bal iska daaya dembi aana samaynin baa laguu qaadaya haddaad xaramka joogto dembigaad niyooto waa laguu qaadaya laakiin hargeysa dembigaad niyooto laguu qaadi maayo ilaa aad samayso waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim ayuu rabbi leeyahy wahuna afdalu nisaai lumma duucifna waa loo laalaabay fi lajri ajarka iyo wa fi lcuqubati cuquubadaba afdaluhunna mutlaqan khadiija culimmadu waxay isku qabteen khadiije iyo caaisho keebaa fadli badan ibnu xajar wuxuu leeyahy xadiis saxiixa oo axmed iyo nasaa'i warinayaan ayaa wuxuu rasuulku yidhi afdalu nisaa'i ahli ljanna khadiijatu wa faadimatu wa maryamu wa asiya dumarka jannada afar baa u sitaa khadiija iyo faadima labadaas dhalay iyo maryama bintu cimraan iyo asiya bintu musaaxim imra'atu fircawn marka waa nas wuxuu nas ku yahay in caaisha nambar tuuga noqonayso laga horeeyo subki wuxuu leeyey haddii khadiija ugu horrayso cayshina ku xigto inta kale way ka siman yihin dumarkii kale way wada simayin waa garba siman wa bacdaha caaishatu sidiiqa wa annahu khaasiyaadka ka mid ah wa annahu inuu yahay khaatamu lambiyaa'i kii nebiyada lagu khatimay khayrulkhalaa'iqi khalaa'iqda oo dhan ugu wanaagsanaa bilaa miraa'in muran la'aan aw bilaa shakin shaki la'aan almiraa iyo almumaara mid ahaan buu ka yimaada mumarad waa muranka mirana waa min almirya waa shakiga laba khaasiyo halkan kaga hadlayaayo khaysada hore waxa weeye inuu yahay khayru lkhalaa'iq inuu yahay sayidu waladi aadam inta aadam dhalay inuu ugu fadli badan yahay xadiis saxiixa tilmaamaya hadduu insigii ka fadli batayna jinkana waa min babi awlaayo dee jinka marka horeba insiga ka fadli badano ambiyadu waxay ka soo baxdaa insiga jinku waa ka dambeeyaan marka labadaa layskuma diidana saqalaynka inuu ugu horeeyo malaa'igta ma ka horeeya malaa'igta kaloo dhanna maahee jibriil iyo mikaa'iil culimo badan baa le nebigu kama horeeya jibriil mikaa'iil se ka horeeya see saxdaa ah waxa weeye cid ka horraysa inaan ilaahay abuurin cid ka horraysa xagga fadliga inaan rabbi abuurin la jibriil walaa mikaa'iil waaye waxaa kaloo iyana fadliga ka mida khaasiyadda inuu yahay nebigii lagu soo khatimay nebiyada oo dhan intaas waa muttafaqun calayh qur-aankuna waa tilmaamay fadliga nebigana oo waxaanaynu laakiin ceebta dhacday waxa weeye culimmada qaarkood gaar ahaan kuwa suufiyada ku ta'asuray markay waxaanoo kafeyn waayaan waxaanoo khasaa'is iyo fadaa'ili ayay iskaga miisayaan ku tuur kitaabkaygan ee cujaalada la yidhaahdo wuxuu sheekhu ku daraya wa annahu awalu nabiyiin nebiyadana isagaa ugu horreeyey arrin aan jirin weeye waxba kama jiraan nebiyada wuu ugu dambeeyey ee uguma horraynin xadiidkan ay soo qaadanayaanay kuntu nebiyan wa aadamu mujandalun bayna atiinati waalmaana waxa weeyaan wuxuu tilmaamayaa qadarka looxal maxfuudka looxal maxfuudka nebi baa igu yaalay inaan nebi ahay aadanoo dhooba iyo ciida ee ciid iyo dhooba ah ayaan sa ahaa qadarku inuu nebi ahayoo berigaa la diray muxuu usoo bixi hadii berigaa la diray waxa intaa ka sii daran wuxuu halkan ku qorayaa dambe kayfa wa jamiicu lmakhluuqaati khuliqat liajlih sidee buu saa u noqon waayaa makhluuqaadkaba nebiga awgii baa loo abuuray show islaantii heesi jirtay odhan jirtay duniyada kii loo abuurow kanay ka soo qaaatay looma abuurin dunida nebiga calayh salaatu wasalaam looma abuurin qur wuxuu caddeeyey in xaq iyo tawxiid iyo cibaado loo abuuray wamaa khalaqna asamaawaati waalarda e baila maa khalaqna asamaawaati waalarda ila bilxaq wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun dunida waxaa loo abuuray xaq iyo tawxiid iyo cibaado nebiga looma abuurin wuxuu ku sii daro la yaab leh magaciisuna wuxuu ku xardhanaa arshiga daliil saxi ma keenin samo kastana waa ku xardhanaa jannadana waa ku xardhanaa waxaasoo dhan waa khuraafaad iyo khusacbalaad maa ataa biha min burhaan wax burhaana muu keenin waa un kalaam waxaana muhiima ah, qofku inuu ku qanco halkii nabiga ilaahay ugu qancay halkuu alla gaarsiiya haddaad ku qanciyo tila in yar baan ka dhiman oon sii baritaaraya waatuu nebigu diiduu yidhi laa tuturuunii kamaa adrat innasaara bni maryam ciisa bnu maryam nasaara way tukhaantuqiyeen say u riixayeen ilaa bay gaarhsiiyeen annase inamaa ana cabdun faquluu cabdullahi wa rasuulih intaan leeyahay wanaag ha marka waa shaarixee maaha sheekha maatinka maaha waa sharaxan welibaana haysta weeye shuraaxda kale maaha wa annahu khatamu lambiyaa'i waa nebigii lagu khatimay ambiyadoo dhan iyo rususha oo haddii ambiyada lagu khatimay rususha min baabi awla khayrulkhalaa'iqi buu ugu fadli badan yahay bilaa miraa'ina bilaa shakin ummatuhu ummadiisu fi nnaasi dad oo idil afdalu lumam ummadahay ugu fadli badanta ugu sidataa macsuumatu waa mid laga ilaaliyey min adalaali baadi baa laga ilaaliyey bicisamin ilaa shanaan ilaa shimooyin dhowr arrimood baa lagu ilaaliyey ummaddani ilaahay baa tilmaamay subxaana wa tacaala inay tahay khayru lumam kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ilaahay baa tilmaamay wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhada'a cala annaas marka ummadani waa afdal اlumam waa khaasiyad ilaahay nebiga siiyey kama ana rasuulaha afdal اrusul wa kitaabuha afdal اlkutub wa qiblatuha acdal اlqibal wa anaha awalu man tadkhul اljanna iyadaana jannada ugu horgelaysa ummadaha wa awalu ummatin tuxaasab waa ummadda koowaad lagu xisaabinayo waxaa intaa u dheer macsuumatu min adalaal ummadda israaceedu hadday ummaddu israacdo waa macsuuma ma qaldanto waayo nebigaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummadaydu lumitaan iskuma raacdo barh baa lumi kara koox baa lumi kala barh baa lumi kara laakiin hadday meel wada marto meesha ay wada martay waa xaq maa ra'aahu almuslimuuna xasanan fa huwa cinda allahi xasan wamaa ra'aahu almuslimuuna qabiixan fa huwa cinda allahi qabiix bicisamin arrimo dhowra waa jamcu cisma maxaa lagu tacsiimiyey khayriyada inay khayr leeyihin maxaa kaloo lagu ilaaliyey shahaadada markhaatiga aakhire ay markhaati furayaan ile marag bay noqonayn aakhire iyo ducadii nabigu duceeyey maalin baa nabigu aad intuu salaatuleel tukaday ayuu aad u ilmeeyey wuu ooyey ilaahay baa wuxuu soo diray jibriil oroo weydii nebi maxamed wuxuu la isagoo og deet wuxuu hi ilaahay waxaan la ooyayaa ummatii ummatay ummadayda wuu ku noqdo la ooyayaa wuxuu idhi weydii waxaad ku tidhaahdaa u ballan qaadoo waxaan kuu ballan qaadaynaa allaa nasuu'aka fii ummatik ummadaada kugu xumayn mayno meel xundhigi maynee nefiso hawalbaharin markaa saddexdaa arrimood awgood ayay macsuum ku noqdeen ummatuhu fi nnaasi afdalu lumam macsuumatun waa mid laga ilaaliyey min adalaali lumitaan bicisamin dhowr arrimoodoo lagu dhowray asxaabuhu lodkiisii khayrulquruuni quruunta iyo lodadka ayay ugu khayr badnaayeen fi lmala' ay cinda ijtimaaci ilmala markay dadka sharafta le akhira isu yimaadaan iyaga ugu sitaa kitaabuhu kitaabkiisuna almaxfuudu waa mid laga xafiday an yubadala in la bedelo laba arrimood buu halkanna tilmaamayoo lodkaa nebiga la joogay ee isaga ardayda u ahaa ee diinta la gardaadiyey ee dacwadda la siday ee dariiqan kula jihaadayey waxay ahayn dad xula inay xul yihiin waxaad ku garanaysaa arrintu sudfa maaha isku soo beegan maaha innagayna kumuu soo beegmin awowyadan kumuu soo beegmin imruulqays iyo kuwii hore kumuu beegmin lodka uu ku beegmay allah u dooray sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka ku ammaanay muxamadun rasuulullahi waladiina macahu laqad radia allahu can almuminiina id yubaayicuunaka taxta laqad radia allahu can almuhaajiriina walansaar waxyaalo badan baa lagu ammaanay nebigu wuxu khayru nnaasi qarnii dad waxa ugu khayr badan qarniga lodkaygan uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kuwa kusoo xiga iyo kuwa kusoo xiga waa xul wey ibnu wuxuu lahaa markuu saxaabada ka warramayey iqtaduu bi haaulaa fa hum istafaahum allahu waa kuwii ilaahay doortay hum safwatu min khalqih waa dadkii ilaahay ka doortay khalqigoo dhan idan nebigu waa kuu tilmaamayu lahaa laa tasubuu asxaabii asxaabtayda meelka dhaca ku samaynina fa waladii nafsii biyadih low anfaqa axadukum mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu midkiin hadduu bixiyo buurta uxudoo dahaba mudka uu bixiyey ee raashinkaa garowgaa ee uu mid bixiyey ma gaadhayo walaa nasiifahu dhuubka ma gaadhayo cantoobada ma gaadhayo xilligay bixiyeen waa xilli diintu u baahnayd adna goormaad bixinaysaa xilli diintu weynaatayoo damal noqotay maanta geedku markuu curdiga yahay ayuu ilaalin u baahan yahi markaasay ilaaliyeen maanta geedkaa weyn haddaad baaqbaaqdo wax badanoo tartay hee ma jirto lakiin wax waa tartay lakiin wax badan maaha nabiguna wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qarnigan uu ka soo baxay inay yihiin muunadii wuxuu idhi rasuulka waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi annujuumu amanatu samaa faida dahabat الnujuum ataa aلsamaءa ma tuucad wa ana amanatun liasxaabii faida dahabtu ataa asxaabii ma yuucaduun wالصaxaabatu amanatun liummatii faida dahabat الصaxaaba ataa ummatii ma yuucaduun xadiiskan cajiibku wuxuu leeyahay xidiguhu samaday ammaan u yihin intay xidiga jiraan ha ka baqan inay qiyaamo dhacdo maalinta xidiga la waayo qiyaamina waa ku xigaa aniguna waxaan aamin u ahay saxaabada intaan dhex joogo isqaban maayaan maalintaan tago way dhici kartaa in isqabtaan saxaabaduna waxay aamin yihiin ummadda inta kale maalintay tagaan ayaa khilaafkiiyo howlaha kale ay bilaamayaan kitaabuhu lmaxfuudu an yubadala kitaabka qur-aankana waa la in la bedelo oo ama wax lagu daro wax laga dhimo taana waa qadiyad badiihi aynu naqaano macluum min addiini bidaruura inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun ilaahay baa ballan qaaday waaxidulaxadka xayulqayuumka amaa ummadii hore culimmadaa la odhan jiray damaanad qaada waana ta keentay kutubta lagu dhaamaaratay ee la farafareeyo shircatuhu qad ubidad wa nasakhad kula sharaa'ic alatii qablu khalat shircatuhu shareecadiisa qad ubidad abadi baa laga dhigay weligeed mid jiraysa wa nasakhad waxay tirtirtay kulla sharaa'ici shareecooyinkii allatii qablu ka oo khalad tegay shareecada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi abadi baa laga dhigay inay weligeed jirayso ummadihii hore ama nebiyadii hore shareecadoodu abadi may ahayn maxay ku xidhnayd inta mid damba soo baxayo kitaabkaagu waa jiraya inta kitaabka la soo degayo kaa kale markuu soo dego ayaa la eegayaa dabeecaddiisa hadduu yahay kitaab mukamila kii hore u dhammaystiraya ma nasakhayo hadduu yahay kitaab madax bannaanna kii hore wuu nasakhaya saasay ahaan jirtay taariikhdii hore amaa qur-aanku hadduu soo degay wixii hore o dhan hadhuurlu ku daray dhammaantood waa nasakhay wa muhayminan calayh dhammaantood isagaa ka arriminaya adduunka midan kutubta iminka jirta eyn magaceeda naqaano waa inay rumayno uun laakiin inay raacnaa ma banaana in la diraasayana xataa ma banaana saa ogeed baa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaashi buu ku arkay cumar bin khadaab sita sidi maxay tahay xaashidani sidi waa saxiifatu min atawraa waa saxiifad tawraada nabigu waa cadhooday wejigaa hadheeyeba amutahawikuuna fiiha ya bna alkhadaab ina khadaabow miyaad taraaraysaan ma ka tallaabsanaysaan low kaana muusa bnu cimraana xayan maa wasicahu ila itibaaci warqad yar iska daa la timaadee muuse hadduu noolyo nebi muuse igu daba faylilaa waxaa la laga qaadanaya diinta waxaa kaloo la mid qad nusikhat kula sharaaci alatii qablu khalad shareecadana waxay nasakhday sharaacdii hore idan wax allo wax laga soo qaadaya habeeraate ma jirto shareecatuhu shareecadiisu qad ubbidad waa la joogteeyo weligeed way jiraysaa ilaa qiyaamuu soo dhowaanayo wanasakhad waxay tirtirtay kulla sharaa'ici allatii qablu ka oo khalad tagtay waalardu masjidun lahu tahuuru warucbu shahran nasruhu yasiiru waalardu arladu masjidun lahu masaajid bay u tahay tahuurun tahuurna way u tahay iyo daahir qaadasho shahran bil ayuu nasruhu guushiisu yasiiru ay socotaa saddex arrimoodoo nebiga lagu gaar yeelay oo xadiiskii ahaa fudiltu cala alambiyaai bisittin uu nebigu ku sheegay buu halkan ku soo qaatayoo nebiga waxa loo sharciyeeyey meel kasta inuu ku tukado meel kastana ku dahaaro qaato ummadii hore waa lagu adkeeyey shareecada biyo mooyaane wax kale kumay dahaaro qaadan jirin hadday biyo waayaan waa inay salaad la'aadaan ilaa ay biyac iyo kanais yimaadaan meelaha lagu cibaadaysto goobaha cibaadada ma tukan karaan innaga laakiin biyana shardi maaha meel gaarayna shardi maaha meeshan fadliga badan ee masaajidka laydhaa ee ajarka badan ee jamaca badan waa run laakiin meel walbaaba masaajid fa ayumaa imri'in min ummatii adrakathu salaa falyusalli ha tukado dhulkana sidaa ku dheh dabeetana wajahtu wejhi xaggaa u jeesooo iska tuko maa jacala allahu calaykum fi ddiini min xaraj labadaas waa khaasiyad waxaa kaloo khaasiyada rucbiga argagax nebiga waxa loogu hiiliyey argagax bil ka horeeya bil in loo socdo ya ayay gaaladu kasii anfariirayaanoo ay kasii xidhxidhanayaanoo kasii qaxayaan rucbigaas ma nebiguu ku gaar yahay waa maya muslimiintu maalintay hagaagaan ee tawxiidka qabsadaan iyaguna rucbiga waa laga jaraynaya waa laga baqayaa hadday tawxiidka qabsadaan hadday tawxiidka dhinac maraanna waa loo soo qoslayaa waa loo kaadi tegayaa se dhacda ayaa loo kaadi imanayaaba ya marka si ay rucbigaasi u yimaado waa in adigu qof rasmi oo islaama noqotaa walardu masjidun lahu dahuuru warucbu shahran nasruhu yasiiru warucbu shahran bil ayuu nasruhu guushiisu yasiiru ay socotaa sayidu wlaadi abina aadama qad xallala allahu lahu lghanaa'ima sayidu awlaadi abina aabbaheen awlaaddiisii sayidkoodii weeye aadama aadama taa waa inagii tilmaannayoo inta aadam dhalay sayidkoodiiyo odaygooda iyo hormuudkoodu waa nebi maxamed waa kii lahaa ana sayidu waladi aadama walaa fakhra inta aadam dhalay anaa u horeeya fakhrina maaha qad xallala allaahu ilaahay baa u xalaaleeyey lahu lilnabiyi u xalaaleeyey alghanaa'ima haniimada u xalaaleeyey ummadii hore haniimada looma xalaalayne intay ciidanka gaalada isqabtaan ee ka adkaadaan xooloodii soo ururiyaan ayay meel ku tuulaan waa la sugayaa dab hadduu yimaado waxaa la ogaanayaa oo uu cuno alaabtii baabi'iyo inaan cidina waxba khasaarininoo cidin waxba xadin haddii dabkii iman waayo waryaadhehen isku noqdo dabku wuxuu iman waayey waxbaa yar khabayseen waxbaa yar qariseene soo saara markaa la soo saaro ayuu dabku imanayaa leefaya ummaddan maadaama ay tahay ummad ummadaha ka yar daciifsan jir ahaan wakhti ahaanna ka yar gebagabadii adduunkana joogtaa waxaa loogu xoojiyey qaniimada fakuluu mima hanimtum xalaalan طayiba wاclamuu ana ma hanimtum min shayin faana lilahi khumusa walirasuuli walidi lqurba wاlyataama wاlmasaakiina wbni sabiil waayahay qaniime iyo fayna waxa weeyaan waa isku xukun qaniimaduna waa xalaal fayguna waa xalaal ursila waa loo diray linnaasi dadkao dhan jamiican say u dhan yihiin ucdiya waa la siiyey ucdiyaa alif waa alifu ilaaq maqaamahu lmaxmuuda maqaamka iyo meeqaanka almaxmuuda lama hadiyo xataa radiya ilaa uu noqday nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxyaaluhu nebiyada kaga gaar yahay nebiyada waxaa loo diri jiray qoys iyo qabiil meel degan iyo magaala loo diri jiray wa kaana anabiyu yubcatu ilaa qowmihi khaasa wa bucistu ila alaxmari waalaswad nebigu wuxu uhi caddaan iyo madowba waa lay diray qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulu ullahi marka jin iyo insiba waa loo diray meel walba kownkan aynu aragnay isagunbaa ka rasuula mid alla midkii maqlana waa inuu aqbalaa waa inuu rumeeyaa jin iyo insiba waa ijmaac culimmadu waxay galaan marmarka qaarkood masaa'il ay habboon tahay inaanay gelin waxay leeyihiin malaa'igta miyaa loo diray oo xayawaanaadka miyaa loo soo diray xayawaanka waa loo soo diray xayawaanka waxa loo diray inay rumeeyaan maaha oo iyagoo iska hanuunsan yihin xayawaanka waxa loo soo diray axkaamtooda iyo xurmadooda iyo manaafacaadkooda iyo inaan la cadaabin hawlaha wuu shareecadu way ku wajahantay dee qayb dhanba axkaamta ku laakiin malaa'igta maya malaa'igta in la waa loo diray waaba iska hanuunsan yine axkaam gaara oo lagula dhaqmayo laynoo sheegin haba yaraatee ma jirto qodobka kale waxa weeye nebiga waxaa la siiyey almaqaamu almaxmuud maqaamka la mahadiyo ee wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak casaa an yabcasaka rabuka maqaaman maxmuuda maqaam la mahadiyo yaa mahadinaya khalaa'iqdoo dhan jiniyo isiba waana maqaamkan ugu ducayno allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati maxamedin ilwasiilata walfadiila wabcahu maqaaman maxmuuda aladii wacadta culimmadu maqaamkanay isku qabteen afar qowlna wuu sheegayaa alimaam alqurdubi almaqaam almaxmuud mid waa kan sheekhaynu maray sheekhu wuxuu marayaa maqaamkan maxmuudkii waa calanka ammaanta calanka ammaantuu qaadaya calanka ammaanta aadam iyo wixii ka hooseeyo dhan ayaa ku daba faylaya maqaam maxmuudku waa nooca sheekhaynaa maray waa halkuu waana qowlka labaad laba qowloo daciifaa jira aad u daciifa qowl shaarixaa keenay waxa weeye nebigaa wuxuu kala dhex fadhiisanayaa ilaahay iyo jibriil markaasay khalaa'iqdoo dhani u boholiyoobayaan bartaa uu fadhiyo midna waa qowlka mujaahid ee odhan maqaamulmaxmuudku waa in ilaahay nebiga soo qaado carshigiisa uu ku fadhiisiiyo waana xadiis daciifa oo aan asixin ama asar daciifa oo aan asixin qowlka ugu xooga badani المقام almaxmuud waa ashafaacatu alcudmaa waa shafaacada weyn waa markay khalaa'iqdu u tagaan aadam ee u cudurdaaranayo ee nuux u tegayaan u cudurdaaranayo ibraahim u tegayaan ee u cudurdaaranayo muuse u tegayaan ee u cudurdaaranayo ciise u imanayaan ma cudurdaaranaya wuxuu odhanayaa hawshaa waa layga leeyey maxamed u taga cabdun gafara allahu lahu maa taqadama min dembi wamaa ta'ahar markaasuu odhaya ana laha ana laha Eh, sheekh culimmadana ka mida ah wuxuu ihi ana laha ana laha waskaaf soomaaliba anaa lahaa wey anaa lahaa waa runtii waxaad moodaa inay isku beegayiin anaa lahaadii waa carabi anaa laha iyo teeniyo anaa lahaaya marka <laughs> almuhim eh, isagaa nebigu gaaru leh markaasuu dhaqaaqaya fa yasjudu taxta alcarshi carshigu ku hoos sujuudaya markuu carshiga ku hoos sujuudo waxaa lagu ilhaaminayaa ammaan aanu aqoonin markuu adduunka joogay oo ciiddii acmaar ka badan suu saa sii daynaya la nuxsii sana'an calayk anta kamaa asnayta calaa nafsik saalodha yaa muxamed irfac ra'sak madaxaaga kor wa qul tusmac dheh waa lagu dhagaysane washfac tushafac ergee ergada waa laga aqbalaya maqaam almaxmuud waa kaa sheekhu laakiin muxuu ka dhigay baynu idhi liwaa'u lxamdi calanka la qaadayo waana qowlka labaad ee xagga xoogga ku soo xiga ursila linnaasi dadkao dhan baa loo diray jamiica ucdiya waa la siiyey maqaamahu meeshiisa almaxmuuda xataa radiya waxaa cajiibah nebiga ninka u barya ilaahay maqaamulmaxmuudka ee eedaan kasta idhaa ilahu maqaamulmaxmuud sii shafaacadaa u xalaalowdaa adna shafaacad helaysaa haddaad adigu nebiga u ducayso isna shafaacada ayuu ku shafaaco qaadaya wa khusa waxaa lagu gaar yeelay bishafaacati alcudmaa shafaacada weyn allatii shafaacada yuxjimu ay ka maagayaan canhaa iyada ka maagayaan kullu man lahaa cid alle ciddii iyada utiya loola yimi nebi kastoo loola yimaad tii uu ka ayaa nebigu isagu gelayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ashafaacatu alcudmaa iyo almaqaamu almaxmuud labuu ka kala dhigay sheekhu laakiin innagu waxaanu idhi maqaamu lmaxmuudku waa shafaacatu alcudmaa wakhusa waxaa lagu gaar yeelay waana cajiib weeye nebiga mudanaya oo u baahanaya oo baryaya dhammaan wixii ilaahay abuuroo dhan xataa kuwii necbaa kuwan baryootamaya abujahliya baa ku jira iyo kuwii caayi ayaa ku jira inna la kala xukumo ilaahay noo bari cagta hoostooday ku jiraan wa khusa bishafaacati alcudmaa shafaacadii weynayd allatii shafaacada yuxjimu ay ka maagayaan canhaa iyada kullu man lahaa utii cid kastoo loola yimi ama loola tegay dee waxaa loola tegayaa aadam nuux ibraahim muusa ciisa awalu man tanshaqu canhu alardu walaa yanaamu qalbuhu balqamdu awalu man yaquumu lishafaaca awalu man yaqracu baaba aljanna akharu alambiyaai xaqan tabaca yaraa waraa'ahu ka qudaami maca halka sheekhu wuxuu kaga hadlayaa arrimo doora kow waxaa ugu horeeya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qofka koowaad ee arladu ka dilaacayso awalu man waa qofka koowaad ee tanshaqu ay ka dhambalmayso canhu xaggiisa ka dilaacayso alardu aradu ka dilaacaysa soo boodaya walaa yanaamu seexan maayo qalbuhu balqamdu dhowrka arrimood baan israacinne nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu tilmaamay ana awalu man tanshaqu canhu alard qofka koowaadee aradu ay ka dilaacaysay soo kacaya waa aniga wakadalika awalu man yufiiqu min asacqa mid kaleonu sheegin buu nebigu ku daray marka la suuxo suurka suurkaa la yeedhiya lala wada suuxaya suuxninkaa la suuxay anaa ugu soo horboodaya laakiin markaa waxaan arkayaa muu soo haysta qawaa'im alcarshi rukunnada carshiga muu soo haystaan arkaya falaa adrii waxaan kala garan la'ahay ajuusiya bisacqati tuur am afaaqa qablii ma markii uu suuxay ee buurta siinaa uu joogay ee ilaahay uu yidhi aan ku arko ayaa lagaga dhaafo waxa lagu yidhi adiga taadii waad qadimate mise uu iga hor toosay taasaanan kala saxayn nebigii ilaahay ila baa le falaa adrii garan maayo weli garan maayadii bay ku taagantahay tahay sidii baanu kaga dhintay inana garan mayno kale hadduuna garanayn ma taasaa lagaga dhaafay mise waa uu ka hor toosay waxaa kaloo muhiima ah, cidda koowaad ee shafaaco u istaagaysa waa nebiga shafaacatlcudmaa ayuu bilaabaya shafaacooyinka kalena isagaa uga horeeya albaabka jannada cidda koowaad ee garaacdaa marka laga soo baxo siraadka jidka siraad ee lasoo weydaarto waxaa ku xigta meel laydhaa alqandara waa bundo waa kaabadiyana kaabadaa iyada naari kama hoosayso cidna kama daadato laakiin waa meel biriishoo saro oo dheer oo dadkaa laysugu joojiyaa wax alla wixii wax kala tirtirsanayay ee waxoogay kala yar weji dadbayey maalin buu saa maalin buu saa maalin buu kabtaygaga joogsaday wixii yaree cabashee hoos hoose ayaa halkaa lagu dhammeeyaa oo dad uurka wax isugu haya naarta jannada ma galaan ونزعna ma fي صduurihim min غilin xatى إida hudibuu wanuquu udina lahm halkaa waa lagu habeeyaa jaafaatirikii hoose iyo waxyaalihii iska liiliitay ayaa lagu dhammeeyaa markaasaa dhaawadinkaa jannada u dareera cidda koobaadee handaraabka jannada xalqada xalqadu waa garaanta weyn garaaci karta waa nebi moxamed aleyh الsalaatu wasalaam markuu saa garaaco man muxamed suu odhanaya eh, ridwaan malikjanna khaasinuljanna bika umirtu an aftax laa aftaxu liaxadin qabla aduunbaa laygu kaa ballamiyey inaan kuu furo qof kaa horreeyan u furaya habeeraate ma jirto nebiyada khaasiyada kale waxaa ka mid ah nebiyada isagaa ugu atbaac badan isagaa ugu dad badan nebiguna weli waa kii ku tartamaya lahaa tasawaju lwaduud alwaluud fa innii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama dumarka waxa guursataan ta dhalmada badan ee reerkeediiyo ninkeeda jecel maxaa yeelay waxaan kula tartamayaa ummadaha kale badiya intaa badin kartaan marka nin kasta oo xoogay doobka ku yaraagaa dantii nebiga mu dhammayn ama gogosha <laughs> keligii iska seexdaa nebiga dantiisii way ku liqaansan tahay ogsoonow waayahay waxaa kaloo tilmaamaya xadiiska kala tilmaamayo curidtu calaya alumam curidat calaya alumam nebigu wuxuuhi ummadii baa lay bandhigay fara'aytu nabiya wa macahu rajulu wrajulaan wara'aytu nabiya wa macahu rahd wara'aytu nabiya walaysa macahu axad maalin baa waxa lay tusay oo layga qaaday daaha ummadaha iyo nebiyadoodii nebi baan arkaya nin baa la socday ummaddan uu tegey oo dacwadda nebigaa aftahamnimo ma ciilin nebigaasi muu seexanin wuu dadaalay intaasaa qadarku noqday mid kalena laba la socda mid kale dhowr baa la socdaa rahad waa saddex ilaa sagaal midna cidiba lama socoto faramadow buu kala soo noqday faramadow siduu ku tegey ma faashilba mii fashilmay ma fashilmi waa najaxay wuxuu ihi markaasaa waxaa lay soo dallacay sawaad higil madow oo dhul buuxiyey saa hi ha taa sha allah saa maya haye waa muuse iyo aniga waxaa lay soo dallacay laba hir oo laba jihaan soo buuxiyey maasaa la yidhi wataa waxaa ku guda jira toddobaatan kun toddobaatan kun oo jannada ku gelaya xisaab la'aan iyo ciqaab la'aan ciqaabna mari maayaan xisaabna dhaaragti ba u gelayaan dhaaragti baa taqaanaa toos haye markiibu nebigu guriga yar galay waa halkay ka soo saareen macallimiintu camalu mansilka shaqo guri ardayda in loo diro xiisada looga yarbaxo la dha idinkaa yaro faalleeyo rogroga nebigu wuxuu guriga u gelay wax kale maaha inay faaleeyaan way faalleeyeen malaa waa innaga qoladeenna dee farahu ku googayeen diinta malaha waa kuwa ku soo dhashay inagu shirki baynu soo aragnay malaha waa kuwa xoolo badan bixiyey malaha malaha malaha malaha waa la faalleeyey wuu soo noqday haye maxay is tidhaahdeen saa iyo saa iyo saaba waanu maya hum aladiina laa yaktawuuna walaa yastarquuna walaa yatadayaruun wa calaa rabbihim yatawakkaluun waa kuwaan odhanayn qur-aanka igu tuf ee ilaah iska calooladeegaya een isgubayn gubniin kale iska daynaya ee aan baasaysanayn shimbiraha iyo la baasaysto ilaahayna tala saaranaya waa kuwa nin soo boday ya rasuul allahi aniga qoladaa igu ukaasha ukaansha laydhaa sui anta minhum ka mid baat jaan iskibu helay nin labaad baa si koobiye koobigu meesha kama furna anna yaa rasuul allah sabaqaka biha ukaasha ukaashaa kaa dheereeyey culimmadu waxay leeyihiin waa jawaab caqliyasan waad ku jirtaana lama odhan kuma jirtaana lama odhanin waa lagaa horreeyey waa lagaa horreeye waad ku xigtaa waa lagaa horreeye weligaa geli maysid lama kala yaqaan wuxuu nebigu saa usoo afxidhayay waddo furanta noqoto waddo halaq waayo anna anna anna anna anna dabeetana munaafiqiintaa soo dhiganaysaa anigana hadday munaafiqiintu timaaddo dee laban bay noqonaysaa waar kuma jirtee munaafiq baatay oo iyadana dee sirtii waa baxaysa iyo waad ku jirtaayo iyana dee nebigaan ka suurtogelayn markaa saasaa loo soo xeday afkaa lasoo jaray laba qodobo kaluu nebigu ayuu sheegay sheekhuyo midi waa maxay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi qalbigiisu ma seexdo shalay baynu taa sheegnay indhuhunbaa seexda hadduu gab'o indhuhunbaa gamaya qalbigu waa soo jeedaa qamdu indhuhunbu isku qabanaya iyo ta kaloo cajiibka ahoo nebigu siduu xagga hore uga arko ayuu xagga dambana uga arkaa nebigu wuxuu ku odhan jiray saxaabada istawuu war safka hagaajiya fa innii araakum min waraa'i dahrii war xagga dambaan idinka daawanaya muraayadhaad fiican baan leh ilaah baa ii sameeyey si fiican baan idin daawanayaaye hee si fiican u safta waa khaasiyad nebigu leeyahay inuu gadaal iyo horaba ka arko sheekheenna manawi khayr allaha siiyo shaarixa oo dabcan waxooga yar taraaraya wuxuu ku sii daray wa can yamiinihi wa can shimaalihi ya bidix iyo midigna wuu ka arkaa xadiiskuma sheegin sheekhow xaggaad ka keentay adigaa lagu weydiinayaa xadiisku wuxuu sheegay uun gadaalla waan ka arkaa wa yaraa fi lleyli wa fi ulma kamaa yaraa fi nahaar buu kusii daray habeen iyo dharaarnaysusubay u arkaa intaasoo dhani dliil ma laha deliil ma inta deliilka lagu gaabsadaa hadduu hore iyo gadaalba ka arkay khalaas intaasaa ka badan waaye bal waxaanu haynaa waxaanu ku daciifinno nebiga gurigiisa iftiin baa la samayn jiriy faynus hadduu madow iyo cad iftiinka labadaba ku arkayo faynuuska kamaana bu odhan la kamaana khalaas kaba daaya waxaan uga baahanay anaa ku wararkay wixii la arkaye marka waa shadaxaaduun awalu man mid weeye kii ugu horeeye tanshaqu ay ka dilaacdo canhu xaggiisa alardu arladu walaa yanaamu ma seexdo qalbuhu qalbigiisu bal eh amdu waa indha iskuqabad amdigu waa indhaho isku qabto indhuhumu isku qabtaa awalu man waa kii awalu man waa kii ugu horeeye yaquubu istaaga lishafaacati ergada awalu man waa kii koobaade yaqracu garaaca baabaljannati albaabka jannada akharu lambiyaa'i ambiyada ayuu ugu badan yahay xaqan dhab ahaan tabacan cidda raacaysae rumaynaysa yaraa waa arkayaa waraa'ahu gadaashii buu arkayaa ka qudaamin xagga hore siduu uga arko maa labada dhinacba labada dhinacba xagga hore iyo xagga dambe waa ka ummaddiisu sida ay u badan tahay ayuunbay jannadana ugu badan tahay xadiis cajiibah ayaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ilaahay baa u yeedhayay nebiyulaahi aadam markaasaa wuxuu odhanayaa ibcad min duriyataka bacsan ila naar duriyadaada ka soo saar intii qoladii naarta oo waa intee saa la kunkiiba sagaal iyo sagaashan waa markay waxay raysanayaan ubadka yaryar naxdinta saxaabadan waa naxan jilbaha ku fadhiisteen markaasuu yidhi waxaa ka walaacinaye yajuuj iyo maajuuj iyo ummado kale ayay noqonayaan waxaan rajaynayaa inaad noqotaan rubcu ahliljanna ahlujannaha afar meeloodow meel inaad noqotaan idinku allahu akbar way farxeen markii hore naxdin bay ayaa saaqday iminkana farxad siu inni laa arjuu an takunuu ulu ahlijanna ahlujannaha saddex meelood meel baa noqonaysaan way takbiirteen wuxuu ihi ka daayo nisfu ahliljanna kala badh baabatiin halkaasay fadhiisatay ummatu muxamed waa kala badh ummadaha kaloo dhanna waa badh ataahu wuu siiyey aataahu dhe ataahu maaha aataahu wuu siiyey rabbuu rabbigiibaa siiyey jawaamica alkalim kelmadaha jaamicee wax badan ururiya qariinuhu qariinkiisiina aslama waa islaamay fahwa nebigu qad salim waa ka badbaaday nebiga waxaa lagu maamuusay jawaamiculkelim waxaa la ydhaha ereyada xeesha dheer waxaa la ydhahdaa maa qalla lafduhu wa kasura macaaniih erey kooban oo haddana hee gun weynoo wax badan koobsanaya waxaa ka mid ah laa darara walaa diraar waxaa ka mid ah ina min ashicri laxikma waxaa ka mid ah alaana xamiya alwatiis waxaa ka mid ah qul aamantu billahi uma istaqim alfaad badan oo aad iyo aad u badan kutubaaba laga alifay jawaamicu kalimi nabiy sal slam qariinuhu aslam jinkiisina waa islaamay oo nebigu wuxuu tilmaamay maa minkum min axadin ilaa waqad bukila bihi qariinu min aljin nin kasta qof kasta jin baa la soo dhashaa dabeetna ma adiga suu maal aniga laakiin ilaahay baaba igu kaalmeeyo kaygii wuu islaamay faslama wuu islaamay faaslamuu culimmada qaar baa waxay ka dhigeen faaslamuu miimka dambe uma godeen faaslama anaa ka badbaada macnihii wuu khalkhalaya anaa ka badbaado muu islaamin weeye oo faaslama wuu islaamay ataahu waa yimi rabbuhu jawaamic alkalim buu siiyey qariinuhu qariinkiisina aslama waa islaamay fahuwa qad salim waa u badbaaday qariinkani waa kan nagu labahane aan marnaba kaa hadhayn waa kan nimanka eh, maratay faalayayaasha u warrama ee kuodha soo hebel ma soo inayna kaamay xanuunsanayn soo xaafadda xaggaa uma jeedo islaamtuna baryaha waa dhali weyda soo maaha ninka waxaan akhriyaa waa ayo qariinkaa kaa yar horreeyo dhegta u saarayoo labadii qariin baa afkaysa saaray deetana akhbaartaadiibuu gudbiyey wikileaks buu kugu noqday deetana markuu warkii gudbiyey ninkan muxuu iska dhigayaa inuu war kaa hayo waaan ognahaye waa naloo daaliciye ninkii caamada khalhalaya hay wallahi sheekh wax badan boogi inaa lilah sheekh bal waxa kaloo ka warantaa berina waxaasaa dhacaye maasuu deexanaya in loo deexda maaha waa inuu ka fogaado sufuufuhu sufuuftiisa iyo walummati sufuufta ummadda almubaarakati barakaysan ka safi waa safka almalaa'ikati malaa'igta ay ku safato cinda rabbihaa rabbigeed agtooda sufuufta ummaddan iyo sufuuftoodu waxay la siman oo khaasiyaadka ah sufuufta way isku beegan yihin sufuufta malaa'igtu baytulmacmuurkay saftaan sideeba u saftaan safafka horey buuxiyaan waanay dhammaystiraan safo safka ka horreeyana way buuxiyaan bartagana way ka bilaabaan nebiguna wuxuu ku yihi ummadda alaa tusafuuna kama tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha oo see u saftaan yutimuuna sufuufa alwala falwal wayataraasuun say u kala horreeyaan bay u dhammaystiraan waana isku dhadhowaadaan sufuufhu sufuuftiisa walummati iyo ummadda almubaarakati barakaysani ka safi waa safka almalaa'ikati malaa'igtu ay saftaan cinda rabbiha walaa yaxilu xalaal maaha alrafcu in kor loo qaado fowqa sawtihi codkiisa in cod kor laga qaado ma bannaana walaa yunaadaa looguma dhawaaqo bismihi magaciisa bal nactihi sifadiisaa loogu dhawaaqayaa labadan arrimooduu sheegay ilaahay baa tilmaamay ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnabiyi walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun markaa nebiga la khidaabaysaan codka kor ha u qaadin bal codkaagu yuu ka nebiga la sinaanin inuu ka sarreeyana hadalkeeda baddaa hadduu ka sarreeyo iyada waxaaba baaba'aya camalkaaga ood gaaloobaysaaba hadduu la sinaadana waa edab daro nusqaan baa kugu dhacaysa eedaabtu waa maxay waa inay hoosayso saa ogeed waa kii cali cumar lahaa laa ukhaadibuka ilaa ka akhi siraar rasuul allahu kala dee aayaddiina soo degtay dee anuu xanshaashaq baan wixii ka dambeeya kugula hadlayaaba xanshaashaq ayaan kugula hadlayaa walaa yunaadaa looguma dhawaaqo bismihi magaciisa gaarka ah maxamed la maayo ya bal nactihi nebiyullah iyo rasuulullah ayaa la odhanaya maxamed iyo axmed iyo maxamuud iyo marka haddii la idhaahdo maxamed ku salli dadka qaar baa iska ydha maxamed ku salli waa halad rasuulkii maxamed ahaa wuu odhan karaa wuu raacinaya wasiga qolooyinna waxba laga sheegaya waar kii maxamed ahaa ku salli cawdu billah taas waa mushkiladiyadu <laughs> taas waa khatar weeye bal eh, alimaamu shaafici wuxuu diiday rasuul keliya in la ydhaha rasuul kii la diray yaa diray ma jeegin ciddii dirtay waa inaad tara rasuulullah rasuulkii ilaahay ya haddaanad idaafaynin dee rasuul wuxu noqon karaa ka soo dirtay waa rasuul hargeysa waxa la yidhi lixdamaadkiibaa nin u yimi masaari oo lasoo diray wuxuu yidhi ana rasuulun ilaykum dhagax bay ku shideen baa layidhi warmadaa rasuula ah. isagu luqaddu ka hadlaya luqaddu waa ergey iyaguna dee rasuul maxay yaqaaneen he tiham marka waar wuxuu ku hadlaya waa maxay ba yidhahdeen marka rasuul waa ergey la diray walaa yunaadaa bismihi bal nactihi wasfigiisaa loogu sheegayaa khudiba waxaa lagu khidaabay fi salaati salaadda waxaa lagula khidaabaa bisalaami calayka duuna saa'ir alanaam khalqiga kaleo dhan lalama hadlee eeg marka atixiyaadka lagu jiro khalqigii kaleo dhanna dhinac baa laysu raaciyey nebigana gaar loo dhigay waa khaasiyad oo maxaa tidhahdaa assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wabarakaatu assalaamu calayna wacalaa cibaad illah khalqigii kaleo dhan maca wixii kaleo dhan waa israacisay nebigana gaar baad waa khaasiyad khudiba waxa lagula khidaabay fi salaati salaada bisalaami calayk duuna saa'ir alanaam waman dacaahu kuu nebigu u yeedho fi salaati isagoo salaad ku jira wajabad waxaa waajibaysaa ijaabatun lahu inuu ajiibo wa farduhu faralkiisiina sabata waa sugnaaday waa mucjise cajiiba halkani ninbaa nin saxaabioo salaad ku jiru nebigu u yeedhay salaadiibu iska dhammaystirtay hadhow yidhi maxaad ii ajiibi weyday wuxu uhi rasul allah salaad baan ku jiray waxaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna mari wa qalbih wa anahu ilayhi tuxsharuun markaa adoo salaad ku jira hadduu nebigu yidhaa kaalay imka innaga odhanba maaye waa xilliguu noolaaye waad soo dhaqaaqaysaa salaaddu hadday sunno ahayd iyada dee halkaaba iga dhig sunnaha macawaalidka looga baxaaye sunnaha macawaalidka looga baxaa haddii kale tii jurej baa kugu dhacaysa jurej jurej maxaa lagu imtixaamay hooyadiiyo salaaduu kala doortayoo sunnadiibuu doortay fiqila'aantiisa hooyaa la hadashay rabbii ummii wa salaatii hooyadiiy e salaada shaydaan baa ka odha e salaada sii wad madoqon baati ilahay u dhowowniyo shaydaanku rabu daaci ku yar noqonaya daaci qaldan marka meel buu kaa tuuraya hooye hadday ku yeedhay aabo sunnaha waa laga baxaya faralkiina waxaa lagu leeyay nebigu hadduu kuu yeedho faralkii wuu ku jiraa wa farduhu habat faralkaagi wuu ku jiraayo wuu ku dhan yahay waman dacaahu kuu nebigu u yeedho fi salaati salaada wajabeed way waajibtay ijaabat lahu inuu ajiibo wa farduhu habat wa bawluhu kaadida nebiga iyo wa damuhu dhiiggiisu id utiya haddii loola yimaado tabarukan barakaysi min shaaribin mid cabbaya maa nuhiya loo diidi maayo qisada cajiibka waxa weeye nebiga kaadidiisa iyo dhiiggiisu midna nijaas maaha waa daahir laba dhacdaba way dhaceen siday warinayaan culimmadu ummu ayman islaantii la odhan jiray habeen baa intay guriga nebiga soo gashay ayaa weel yaroo uu nebigu ku kaajay ayay biyo mooddo way laacday sidixi buu yidhi nabi soo daadi kaadidii halka taallayo oma kaadi heesoon iga laacay suu yidhi laa batnaki weligaa calool ku xanuuni mayso islaan kaloo laydhaa baraka umu yuusuf iyana saas si leeg baa ku dhacay iyana saas si leeg bay ku qaldantay oo kaadi bay cabtay nebigu leeyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebigu wuxuu yidhi laqad ixtadarti min annaari bixadiira xayndaab baabad naarti iska maraysa kol haddii shay nebigu leeyahay oo jirkaaga galo naari saarki maysaanoo khalaas waa tii ku kalifaysa saxaabada dagaal soo xaadiray inuu caloosha nebiga ka dhunkado oo nebiga sii taabto kole aduu nebiga sii taabtay khalaas cadaabu qabri arki maayo xagga dhiiggana dhowr goor bay dhacday dagaalkii uxud waxa gashay bir baa gashay fooda tii koofiyad bereeda waxa ka soo dhuftay abu cubayda waa kii labada dhooloodba ku waayey mid walba soo dhuftay ilig baa raacay tii kale soo dhuftay ilig baa raacay dhiiggii buu muudsaday nebigu wuxuu tuf xaggaan u tufaa buu iska liqa ya cabdillaahi ibnu zubayrna nebigoo la toobay ayaa weelkii loo dhiibo o layihi oroo soo daadi deeta halkaasuu la tago u laaca nebigu ma daadisaa suu waan daadiyey xaggead ku daadisa uu shakiyey nebigu muu amrin cidna muu amrin labada midna muu amrin suu yidhi caloosheedan ku daadi suu yidhi allah adiga iyo dadka maxaa idin kala haysan doona waayo kol haddii waa lagu imtixaamaya marka waa shay bannaanoo waa daahir laakin nebigu ma amrin cidna ma amrin waayo waa wax marka horeba dabeecaddu aanay ogolayn dabeecadda bini aadamki aanay sayda u ogolayn wa bawluhu kaadidiisi iyo wadamuu dhiiggiisu id utiya haddii lala yimaado tabarukan barakaysi min shaaririn mid cabay maa nuhiya loo diidi maayo lana amri maayo loona diidi maayo yaqbalu waa aqbalaya maa yuhdaha lahu wixii soo hadiyeeyo oo fa waa xalaal duuna alwulaati mas-uuliyiinta kale u xalaal maaho fahwa laa yaxilu xalaalu maaha nebigu isagoo ummadda madaxweyne u ah, oo mas-uulkii hadiyaddu haddana xaaraan kamay ahayn waa loo hadiyoonaya hadiyaddaa la siinayaa amaa nin meel haysta in loo hadiyeeyo ma bannaana hadaaya alcummaali huluul nin meel haysta waxa loo ogolayey ninay saaxiib ahaayeen berigii hore oo isu hadiyeyn jireen unbaa u hadiyeyn karaa kaasna waa inaanu dheeraad iminka ninka madaxweyne noqdee wax wanaagsan usii qaad iyuu odhanin ninka wasiir buu noqday saaxiibkaaye ka yara wanaaji ka macaanee maaha intii hore waa inu siiyo uun yaqbalu waa aqbalaya maa yuhda lah faxilun waa xalaal duuna alwulaati fahuwa laa yaxil faatathu waxaa dhaaftay ragcataani laba ragcadood bacda duhri duhurka ka dambeeyey sallaahumaa wuxuu tukaday wa daawama waa daa'ime bacda alcasri wamaa lanaa ma lihin dawaamu daa inaynu daa'imno bal yamtanic waa mamnuuc nebiga waxa u khaasiyada wixii uu sameeyo ee sunno ah kamuu tegi jirin labadii ragcadood duhurka ka dambeeyey baa maalin ka tegey bacda ila shay umar qabto ma daayo innaga laakiin bacda casarka sunnada mutlaqii waa inaga mamnuuco waa inaga xaaraan faatathu waxaa dhaaftay ragcataani bacda aduhri sallaahuma wuu tukaday wa daawama wuu sii waday bacda alcasri wamaa lanaa inooma sugna innaga oo inooma bannaana dawaamu daa inaynu daa'inno salaada bacda casarka ah bal yamtanic waa mamnuuc wamaa siwaa wixii ka soo hadhay sababihi xadhiggiisa fa munqadicun waa go'aya wa nasabin iyo nasabkiisa yowma alqiyaamati qodobkaa kale waxa weeye xidhiidh nebigeedii ka dhexeeya iyo abtirsiin nebigeedii ka dhexaysa ma go'ayaan nasabkuna go'i maayo sababkuna go'i maayo sabab kasta iyo abtirsiin kasto dadka u dhexaysa way go'aysaa laakiin maca qiyaamaha go'i maayaan faida nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaydin walaa yatasaaluun nasabka go'aya waa uu nasabyada kaloo dhan ka nebigu go'i maayo si awgeed cumar khadaab xadiiskaa markuu maqlay waa kii la xidhiiday bn abi aalib umu kulsuum ka guursaday isagoo nin weyna oo lixdameeyaabuu guursaday deeta wuxuuhi war maxay ugu taaniyeedan weydeen oo waayo dee nebigu waa ka yidhi sabab kastiiy nafka waa go'aysaaye maanta nebigii baa la xidhiidaye xadhigay go'i maaye taaniyad buura ah waa inay siisaan wamaa siwa sababihi xadhigga nebiga wixii aan ahayn iyo wa nasabi nasabkiisa waxaan ahayni fa munqadicu waa go'aya yowma alqiyaama waman ra'aahu kii arkay nowman hurdo ku arkay fa huwa qad ra'aahu waa arkay lan yakuuna noqon maayo lishaydaani shaydaanku min tamaulin mid isu ekaysiina bisuurati nabiyi suuradda nebiga aw takhayuli ama ismuusiis waa inagii soo qadinee nidhi shaydaanku suuradda nebiga isuma ekaysi waxaa looga jeedaa suuraddaad barateen ma keeni karo shaydaanku laakiin isagoo yaroo intan leego gaaban dugula wuxuu ka odhan karaa nebigii allaane kala jeejeedoo kala marmaro wuxuu ka odhan karaa nebi allaane kara ku harowsan karaa laakiin ninka sifada yaqaana ma tamaulaayo waman ra'aahu ka nebiga arka nooman hurdo ku arka fahuwa qad ra'aa waa ku arkay hu nebigii lan yakuuna ma ahaanayo lishaydaani shaydaanku min tamauli midiisu ekaysiiyey bisuurati nebiyi aw takhayuli wa kadibun been calayhi laga abuurtaa laysa ma aha ka kadibin calaa siwaahu been cid kale laga abuurtay ma leh fa huwa akbaru lkadib waa beenta ugu weyn khaasiyadda ugu dambaysa been cid laga sheegto oo nebiga ka weyni ma jirto wuxuu idhi innahu laysa kadiban calaya ka kadibin calaa axad been layga sheegtaa la mid maaha beenaha kale man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar ka ogaan beeni iga samaystaa naarta meel ha ka qoondaysto bartiisuu ka gelilaa taas waa ogaantii waxaa kaloo la mida ah, dhayalsiga inaad iska dhayalsato man xadaa canii xadiian yaraa anahu kadibun fahuwa axad lkaadibayn ninka xadiis sheega oo u haysta inuu been yahay haddana iska sheegaa labada beenaale midkood weeye midna wuu samaystay midna waa gudbiyey marka nebiga in been laga abuurta waa arrin culus weeye wa kadibun calayhi been la sheegaa laysa ma ahan ka kadibin been calaa siwaahu cid kale laga sheego fahuwa akbar اlkadib ilahi waxaan weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahum bixamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastaqfiruka natuub